Thank you. maanta waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikh waxay ku aasaasan tahay anka bisha agost sanadda qodobadaad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaaro kala duwan geystay oo qeybo ka mid a ah gobolka galguduud ka dhacay kaasi u dhexeeyay al-shabaab iyo ciidamada dowladda waad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waxay kaga dhigan tahay dadka reer ceelbuur iyo guud ahaanba ciidanka xoogga qabsashada ceelbuur sidoo kale waxa aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka belaruus oo sheegay inuu horey ugu digay hogaanka kooxaha cusushaqaystayaasha wagnerka inaysan ka hor imaan ruushka waxaad kaloo dhegeysan doontaan dibadbaxyo ka dhana xukuumadda syriya oo qeybo ka mid ah uu waddankaasi ka socda qodobadaasi kuwa lagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaargarooba ogaal hadday qaalmahoodidaan hadday jabiyeen dudada hadday daran doori socod hadday fadalday dhammaan haseen dabadoonka iyo intii wadaydoodiroodhan waxay ku dam dhegeystiihoosmr daafuruhayd barnaamijka ogaal saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayo waa liiga dhacay afkaday ma qasaarihii baad la dhiishay war haygu tiigsan damac baa i qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhiis ma lahayn wanexbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday mise tiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela qaybaha hore barnaamijka ogaal ayaan guda galaynaa dhegeystayaal ku bilownay waxaa la soo wariyey in saaka iyo aroortii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud ee hoostaga degmada ceeldheer waxaa la soo wariyey in dagaal saacado badan qaatay uu dhex maray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xubnihii shabaabka ahaa ee soo weeraray deegaanka waxaa la sheegay in dagaalku ku bilowday gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxay oo shabaabku kusoo weerareen deegaanka iyadoo oo markaa lasoo warinayo in dagaalku khasaare kala duwan uu ka dhashay inkastoo aan la heli karin faahfaahinta rasmiga ee dagaalka marka la eego dagaalka iyo sidoo kale in haatan weliba lasoo warinayo nawaaxiga cooswidane inay weli ku dagaalamayaan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda waxaa lasoo wariyey in shabaabku aanay u suuro gelin inay markaa gudaha u galaan coos sida laga soo xigtay ila ka tirsan saraakiisha ciidamada xooga oo ay markaa iska difaaceen xubnihii shabaabka ee soo weerara dagaalkuna uu saacado badan qaatay inkastoo qaraxyo lagu soo weeraray haddana waxaa lasoo wariyay in aysan suuro gelin markaa in lala wareego deegaanka oo dhowaan ciidamada dowladdu ka saareen al-shabaab eh, dhinaca kalena guddoomiyihii degmada hidhowaa ee gobolkani banaadir oo isagoo kamid ah xubnaha la socda saraakiisha ciidamada xooga dalka ee la wareegay degmada ceelbuur ayaa waxauu ka hadlay siday ugu suura gashay qabashada ceelbuur waxay uga dhigan tahay iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ee degmada ay u leedahay gulufka ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug waa kan miro salaad duxul oo guddoomiyihii degmada hilwaa oo waryaheena xasan axmed maxamed u waram alxamdulilah waxaa ilaahay inoo suurageliyey maanta inay kor noqoto dunida aamuur waxaa sharaf noo ah ka mas-uuli ahaan iyo ka faqra ahaan iyo dadka siseed ahaanba inaan nahay dadkii ugu horreeyey muxuu ahay sawaynta ka xoreeya albuur wax weyn bay runtii nooga dhigan tahay taariikh aad weyn bay noo qaarka laga taha maanta walaalow waxaan kula kulanay oo dareen ima jiraan nabad baan kula kulanay si nabadoo dega baan ku haddana waxaa ka darda gudaha magaalada baaritaan iyo xaqiijinta waxaad ii sheegtay in magaalada si nabad kula wareegteen laakiin waxaa warar madaxa baran xaqiijinayaan in meel ka mida ah qarxay ay ka dhaceen way jirtaa dee shalay ilaa haleen oo ilaa xalay ay marba marba meel maanu qashqashaalayeen waxaasi wax la sheegi kara mas-uul la sheegi kara maaha halgaaliyo qarax oo waxaa jira isagana aana soo gaarin oo ciidamada ay ka hor tageen wax ulaysoo hadda aan sheegi karnaa ma jiraan wax la gaareen ma jiraan alxamdulillah mar haddaan nabad qabno oo dhulkiin aan qabsanay wixii aan aragnay ma arkayno wax culus war hor anaga tahay albuur waxaan u malaynaa waa labdhabartii gobolkan qaybta ay khawaariijtu haysatay mar haddii dee magaaladii weyneed la qabtay insha allah inta kale fiican doontaa waxaa kaloo diyaar ah oo sugayay ciidamada ciidamo deegaan oo tiro badan oo meesha ugu nimid waxaa jira diyaarsanaa oo u diyaarsanay albuur in la yimaado iyo qayba iyagana u baahan gelireen in la tago Eh, waxay noqon doontaa haddii la yidhaahdo in la sifeeyo markaana waa markii ugu dambaysay albuur khawaarij ay muxuu ahaa maalintii ugu dambaysa khawaarij waa maanta albuur ma ciidamo waxaa jiray dadka deegaanka oo ugu timadeen meel celbur u dhow ayagu diyaarsanaa waa hadday diyaarsan yihiin hadday diyaarsan yihiin weli ismahana wada kulmin laakin way diyaarsan yihiin waa waan xariirayna ilaa intaan soo soconay clmulaqabtobay naga xigtay haddana marka dhab waadiyay ka shaqara insha allah waa laga dabagela meel loo heraa ma jirto ma magaalada ku sugnaayeen ciidankan mise waa ciidan adinku aad diyaariseen marka magaalada qabateen kadib walaalow magaalada hadda la qabtay ciidamadana waa diyaarsanaayeen waa ninkii la yidhahdaa laakiin si official ma diyaarsanayn eh, hadda waa maalintoodii kulley waa xilligii dadka shacabka ay isku odhanahayeen waayo waxyaabaha adigaan haray waqti badan kama soo wareegin magaaladan shabaab baa wixii xalay ka horreeyay gacanta ku haya marka dadkan shacabka oo sheegtay inays abaabuleen sidee u suurta gashay inay hubka la soo baxaan oo isku aruuriyaan meel magaalada ka mid ah ayadoo weli magaaladaasi xor noqon dhulka hawdka shabaab wali ay ka dagaalamayaan barnala wadaag sida ugu suurta gashan dadkan shacabka dadku inay inay inta qariba la istaagaan ma ahaan waa in waxay la sameeyo ayuu quraalkiisana si qarsoon ayna markii ceelguur la qabtay diyaar garoodan ay soo galaan magaalada iyo meelaha kale ay ku jiraan ay ka qaataan ma jiraa meel bartilmaameed hadda ah oo la doonaya in loo dhaqaaqo walaalow muxuu ahaa dhulkan gelgadiid mxu dowladda gelmudug oo dhan baa taarget ah ma jirta meel gooni ah ceelguur waa laga bilaabay haddana darbiyada soo socda waa hor noqon doonta ceelgaras iyo ee leelay oo ciidamadii ninkii la yidhaahda ay soo gaaray bilaala soo dhaafeen Ehm, dhanka xardheermeesar waxaan xasiilaynaa meeshaani gelmudug la xorowday howlgalkan ka socda gobolka qabashada ceelbuur maxay ku soo kartaa codkaasaad maqlayseen waxau ahaa gudoomiyaha degmada hilwa mirasalaad oo isagu kamid ahaa xubnihii ay u suura gashay inay noqdaan dadkii ugu horreeyey ee iyagu markaa gudaha u galaa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo ah degmo qadiimi ah oo shalay markaa ay gudaha u galeen cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada gaarka ah ee danab kadibna ay marka galeen ciidankii kale ee xoogga iyo xubno kale oo deegaanka ka mid ah ciidamada dadka deegaanka ah waxaana qayb ka ahaa gudoomiyaha degmada hilwaa oo haatan waryaheena xasan axmed maxamed u warramayay dhinaca kalena siyaasi xirsi imaanayan wax ka weydiinay sababaha keena in markaa shabaabku deegaanada markay kusoo dhawaadaan ciidanka dowladdu ay kaga baxaan sidoo kalena ay dadka si qasaba ah kaga saaraan wuxuu sheegay in iyagu markaa ay shabaabku yihiin xubno inta badan markay kusoo dhawaadaan ciidanku ku qasba dadka qaarkood afduuba afduubna markaa ka geysta deegaanada dadkana ay si qasaba kaga saaraan markay usoo dhawaadaan ciidanka xooga nimankaas weligoodba waashii oo waa dadka deegaanka iyo ciidamada iyo dowladda iyo sarsaarka waaye iyo inay maarataye ay iska ceyradaysan hadow soo celiyaan dagaalka meesha sidii hore way ka bedelan tahay sidii waxaa la gudboon marka ciidamada xooga ee halkaasi ku sugan iyo kuwa dadka deegaankana dadka deegaanku horta barkaborkasaba waa deegaan ayaw de wixii loogu talageyna yeelayaan oo gasaca oo baqaya waaye ciidamada dawladana meesha ay tageen waa meel oo meesha besi u aad waaye dhinac warbana way ka jiraan oo ama way soo dhaafeen ama meelo kale oo isa gaareen oo dhinaca hareeraha ay joogaan marka e, taxadir iyo iyo foojignaantoodii ah, unbaa laga rabaa afduubka ay u geysatay dadka shacabka ah kooxdu mar carqalad ma ku noqon kartaa howlgallada halkaasi ka socda markastaba dee dadka shacabka afduuban waa sax waaye waa caqabad jirta waaye oo taagan laakiin eh, waxay ubaahan tahay in eh, taxadir iyo iyo iyo iyo foojinaanay ubaahan tahay dadka shacabka in eh, meesha nimankan aden laga taxadiro oo hadii duqaymo ay tahay iyo hadii ciidan dagaalka ay taataaba la ogaado meesha ay shacab ku jiro oo taxadira ubaahan tahay dheeraada Eh, shacabkacabkasbadoooqa male ay wax ku kala doortaan mar walba way qasban yihiin meesha meesha ay waa lagu qasbay nimankan dee mar kastaba ayagu xeel waa oo si kastoo oo dhulka kusiimaysan karaan samaynayaan laakiin de dawladdu iyadaa laga rabaa inay maaragtay shacabka ina ilaaliso deegaankiina meelaha dhiman iyo meeshay joogteenaba meeshay joogtaan cajiso meelaha dhimanna siday ku qabaneen ka fakarta bal marka ugu dambeyntii ka waran bal howlgallada ka socda gobolka galgaduud degmada ceelbuur oo degmo qadiimi ah iyo deegaano kale ku hareereysanee lagu wareegay saacadihii lasoo dhaaf yani howlahu waa socdaan waa ognahay waa waa soctaa waa socotaa laakiin weli faanole farokama qodno waaye dhulka inta badan waa dhuman yahay degmada la tegay hareeraheeda weli way joogaan nimanku marka shaqadu weli waa qabigo boqorkiiba labaatan ma dhamo inta ceelbuurun baa la tegay mooyaane ciidamo waa la soo dhaafay hareerahana way ka xigaan oo bixibicinta tuulaha iyagaa jooga ceelbuurna uma dheera oo way u baneeyeen mooyaane hareerahay ka xigaan weli waa qabi siyaasi xirsiimaan ayuu ahaa oo markaa aynu ka wareysanay arrimaha ku aadan ceylbuur oo lagu eedeeyay al-shabaabku markaa inay dadkii afduubeen si qasaban kaga saareen degmada ceylbuur oo ugu dambeyn shaalay soo gashay gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kalena xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa waxay gaareen deegaan lagu magacaabo hulcaduur oo galgaduud ka tirsan hoostagana degmada ceeldheer ee gobolkaasi waxay sheegeen in markaa la doonayo in deegaanada laga saaro shabaabka laga hirgeliyo adeegyo bulsho diyaarnay u yihiin saraakiisha ciidamadu iyo xildhibaanaduba inay arintaa ka qayb qaataan waxaa ka hadlay deegaanka hulcaduur xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey iyo sidoo kale janaal cali cosoble caraay gacmadurle oo kamid a ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu horeyn gacmo durle ayaa waxa uu markaa ka hadlay dadka deegaankana kala hadlay arrimaha ku aadan inay ka qayb qaataan dagaalka dhanka al-shabaab iyo in la soo celiyo markaa adeegyadii bulshada sidaasoo kale xildhibaan siifari ayaa ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan in dib loo soo celiyo adeegyadii bulsho eegay markaa ay dadku ka heli kareen qeybo ka mid a ah deegaanada galgaduud alxamdulilah meesha la yidhaahdo faax iyo meesha la yidhaahdo laba xulug iyo bood inta ka dhaxaysa ayay joogaan shan iyo toban sana dhibaato lagu haayey si ka xaaraana laga qaadayo oon jirin oon ilaahayba ku waajibin sida haba laga yeelaayey inay ah, dugsiyada qur-aanka dhigtaan loo diiday inay cibaadaystaan loo diiday dhibaatooyinkaasoo dhan duulka dalka ku haayey mar haddaan jaanis maanta u helnay oo dawladdu u heelan tahay oo beesha caalamku ay dagaalkaas ay yacnii taakulayn badan ay ku bixinayso waa aragteen yacnii diyaaradaha habeen iyo maalin wax duqaynaya iyo kuwa dagaallada ku jiroo dhan oo caalamku isoo jeestay nimankan argagixisada in guud ahaan soomaaliya iyo caalamkaba laga cirib tiro ee waxaan dhahnay haddee waa inaan kaalintayna qaadanno waxaanna ku qaadan karnaa inaan dadkayna ahalka meel kastoo ay joogaan inaan tagno dulooyinka dhammaan marka imaantikaanu marka taasay qayb ka tahay khiyaaray soo dhowaada waa idiin nimid waana idinku soo noqonaynaa haddii ilaahay yidhaahno saacadaha kaloon idinku soo noqonayna waa idiin sheegayna laakiin gawaxay ahayd oogoo iska karisay ahayd arrinta aan idiin wadnana waa labada qodobo aan soo sheegay waaye waxaad moogtihiin laydiin sheegi ma waa ogtihiin waxa jira marka insha allahu tacaala arrinku waa halkaas waa idin soo gaar waxaan rabnaa marka sanadkaa ka sheekeeyey waxaa deegaankan guud ahaan ka jiray gaar ahaan magaaladan bulcduur ka jiray laydin weydiimaayo waa laga dheregsanya waxaan rabnaa marka anigu horta waxaan ahaa xildhibaankii deegaankan waxaan galabta u imida marka dhowr qodob qodob waa dagaalkii iyo halgankii aan muddo soo wadnay oon hulcduur soo gaarsiinay oo aan rabnay inaad meesha kala qabsataan iyadoo la ogyahay dadka macduur joogo anaga janarkaa nooga aqoon badanoo hadda wuxuu leeyahay dalkeedma dadan dadaysa soo qaribna meesha fadhiyadaraawiish horan meelaha uga jeejeedomarka daraawiishtaas iyo daraawiish cusub hadda loo baahan yahay marka tan waa taas tan labaad waxaan waaye magaaladan hulcadowr waa magaalo weyn oo qadiimiya waa magaalo ani waxaan malaynayaa muddo aad u fog ayaa anagoo safar xardheerowa ayaan maray wax weyna iskama bedelin alcaduur waxa kalifan waxaa waayo cadowgii iyo dhibaatadii haystay magaaladan marka waxaan rabaa maamulka deegaankan ayaan waxaan rabaa inaan si gaara aan isaga waraysan doonnaa deegaanka duruufama ka jiraan lama leh inay ka jiraan waa loogyahay laakiin waxaan rabnaa deegaanka in la horumariyo oo waxaan u malaynayaa m c h ama isbitaal inuusan ku hadlino malaynaa iskuul inuusan ku hadlino malaynaa eh, waxaan rabaa marka deegaankaas siduu ula jaan qaadi lahaa deegaanada ii sheeg jira waxaan u baahannahay wixii laga bilaabo xildhibaankii hulcaduur waa joogaa hulcaduur xildhibaan ay leedahay wad degeysanaysaan kainana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan gobolka hiiraan haddii aynu eegnana la sare faarax kooshin oo isagu ah taliyaha qeybta toddobilaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu sheegay in markaa dadka isbaarooyinka dhigta ee dhibaateeya shacabka ay e ula dagaalami doonaan sida ay e shacab ula dagaalamaan wuxuu ka digay in la dhibaateeyo dadka rayidka ee shacabka ay e ku socdaalaya deegaanada iyo wadooyinka gobolka hiiraan oo uu sheegay in marnaba la aqbali doonin in markaa dadka shacabka ah jidgooyin loo dhigto oo markaa waxa yarka ay haystaan laga qaato waa kan faarax kooshin taliyaha qaybta toddobaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hadlaya qeybo ka mid a ah tardo oo ku taala gobolka hiiraan tardoodow horta haddii aad ninkii soo qabateen waxaan rabnaa ninkii iyo qorogiisii in taliyaha ururka lagu soo wariyay qorogo wax ku dilay inuusan lahayn uu nin kale leeyahay waa ognahe in lagu soo wareejiyo horta taliya ururka hadda oo gaarigaas la soo saaro nambar koow qodobka labaad nima yahaw kibirka ilaahay raalli kama ah dulunkana ilaahay raalli kama ah diintana waa wada taqaaneen akhyaar galabta dhimanuna ma jirto reetardoodow nimanka meeshaan fafadhiya oo wiilashoodu ay jidkaas dadka ku dhacayaan ilaahay aan idinku dhaariye war ilaahay inta ka baqdaan kuwa jaramandoolka bahalka laleeyaha cunaana soo xira oo keena aan dhaqan celin gaynoon idiin xirnay kuwa kuwa gadaana soo qabta kuwa keenaa qabta kuwa isbaarada dhigaana qabta reetardoodow ilaahay inta ka baqdaan isbaaradaanu addinka idii taallaa cid kale uma taal haddaysan idii aalin addukoo nin isbaara la dagaalama la dagaalamoo dhaawaxaad noo keeni jirtaan noo keeni reede taliyaha ururku wuxuu yidhi hal la qaadaan ku heshiinni meeshay taallaa ta inta laga baxay oo afar wiil ka baxdayay ceeldheer buraale xabad la soo dhiceen war shabaabaa laydinka saaree sidii raganimada ahayd waataad cumbursaneedeenoo ergaya geela laydinka qaadi jirayoo geedkan laydinku xirxiri jirayoo magaciisii mugii laydinka saaray maa kibirteen war-shabaab waa kana webiga afkiisa la jeeda oo af cadna inta ka joogay mubaarak intana ka jooga biyo madoobe iyo caag bashiir iyo waa ka tuuran iyo jicibo waa ka tuuranoo ilaa beledweyne tuura ilaa booca tuura dad adinku aad dhasheen iyo dad idila dhashay ou sanka ka haysta sanku ka haystaa oo ku haysta aasuu xoolihii ka qaada oo beerihii ka gura ou keena leeyahay waa wuxuu inta ku haya ku haya markaad ilaahay idii gargaaray oo laydii soo gurmaday oo addu ku kacdeen ood kartidaad ogeed iyo magacaa ogeed muujiseen oo wiilashiinnii ilaahaydaan ku dhaarshay ayikoo meyda geedaha lagu aasay aad haddana kusii fasahaad kusii samaynaysid aad xoolo ku dhacaydiin aad masaafur dhacaysid war marsaafur cidda dhacda ma taqaaniin waxay ku dambayso ma liibaanto masaafuro culummadii waa tanaafufallidi masaafur qof masaafira ah, adiga iska soo qaadoo masaafuro baabuur saara qofkii ku dhaca ka warrama ma u day doono haddii eebina kaleeyahay rag ragga jidadkan ku jira aabbayaashood iyo hooyayaashood iyo xoolahooda la soo dhaca morgan xoolaha maxaray jiri taliya qayba hay adna taliya qaybaana wallaahi bilaahi talahay inaan geel la soo xereeya la arka wallaahi inaana been idii sheegin geel iyo cid la soo duugay iyo todoba balaayo iyo aqallo inaad arkaysiin rag xabadka meeshaas loo dhigayna waa arkaysa iska yeeli mayno tardaa meeshaan ku dhalanay oon ku soo dhaqannay oo wawoyaashayna oo ilaahan ku maalin baan geedkaas ugu bakti tegay oo mugu bakti tegay hal waraakahu kuma aali maanta meeshaas soo kacdo iftiintay oo saas u dhisan war markaad kuwaan diriskiinaa soo dega adukuna intaan dhista aad dhihi wadeed rabtiin aad dhihi leedeen intad u tegtay inaad xabad ku dhegdhegdhegdheg ma jeetintaan soconnoon shabaab bixinayno intuu sii jeedni ya aad gadaal naga dhabarjibinaysid sida shabaabaan ula dagaalamaynaa sida waxaan ugula dagaalamaynaa cadow soo jireen ah sida nimankaas loola dhaqmaan ula dhaqmaynaa annaga cid allaale ciddii isbaarana lagu sheego ummaddaas diriskaa inay dhibaysana la sheego ay afar nin galabta waxaan rabaa baabuurka inaad ii soo saartiin retarda waa ismaqlayna afar nin haddaadna ii soo saarinaha guryahooda waa tag magacayadoodana intaa ka yeerina aabbahood aabbayaashoodna inay joogaanay maqlaan waa u malayna waxaan kaloon idiin ballan qaadaa ilaahay dartiisaan ku idhi ninkii inta lay soo qabto jidkaas lagu soo qabto xabsi la soo geliyo inaanu buulo burtiyo beledweyne ku xirraanayn waxaan idiin sheegana mayaho annaga dagaalaan ku jirna weli cada baa noo jooga war ninkii raba inuu dhulkan nabad ku joogo cadowgaas noo jooga ku jeesta oo hiiraan uu fadhiyahay ka saara na weyddiiya wixii caloosha lagu shubi lahay iyo wixii qoroga lagu shubi lahay laakiin ninkii inta saakay diriskaa inta u jeesta aada soo rabsheeya dhib ku soo sameeya ama soo dila wallaahi yanana waa ka heshiinay iyo labada qabiilo ka heshiisay aan yeelayn tiirarkii waaweynaa tarda ku soo muda tardaana lagu dila maxkamaduna intay imaanay ciidamada qalabka sideedana maxkamad madani la saari maaha ninku hadduu qoray wato oo hubaysan yahay ciidanka eh, maxkamadda ciidamada ile waaba hubaysan yahay qorayoo wata ma qorayso ma qorayso in maxkamad shicib la saaro fagaaraa lagu toogana nimaya waxaan iska saarna waa ogti wiilashii rabtaan hiilamayd meesha laydii ka soo gurmaday oo laga yimid waa ogti meeshaan aniga laba jeera hadda ka hor maalinim adeeryaasha iyo walaalaha iyo tuti iyo ilmaadee abtiyaasha iga baqdeen dhiilihii caanaha laygu keena keenahaate lacagtii aan tuuraay wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waa ka carareen waxay yidheen nooma tuuraydid lacag haddaa <laughs> aana la ku arka aasa dhiiliita meeshaas dhoobna ka tag cabsidii haddii ilaahay maanta idinka saaray allamaa ku shukridiin war meentaa shabaab idinka dhowya meentow idinka dhowya meentow idinka dhowya meeshaan welidaa bes ciddiinnin jaw ayadana aan iska saarno iska haraatinno ayadana aan iska haraatinno u diyaargarooba inaan iska bixinno nimankan oo nasano shan iyo toban sana ma nasan qabrigii aabbeey oo aan arko waxay iigu soo horraysay diya badanka leeyahay bishii sagaalaad ko dhowe war ilaahay ta ka baqdaan nimcaa haasatiin reer tardoodow magaaladaanu inay idii fidda hadaad rabtiin ee afarta cirif u fido oo diin diinta xeragga ilaahayna qabsada oo diin iyo deeq ilaahay idin siiya inaad rabtaan aad rabtaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inanan haddaadna diin iyo deeq iyo dad ma helaysaan haddii sida saaka ay ku socoto ay ku sii socoto gudoomiyaha tardo waa kan waa iyaag fadhiya war dadka soo qabo ee odayaasha soo qabo ee soo tilmaam ee baabuur ii soo dira annagana dheh shaarow bisoowa dhagaha ka jab haddaad naxariisanaysidoo abtiyaasha ay eeddada iyo walaalaha ay yihiinna sheeg istiqaalo gey waxaan idiin sheega ninka qoroga dhiiba anigu waa tuugadan oo dhan waxa qoryaha lagu dhaco ma taqaanay waa qoray tabala nin qoray luukuma juraal nin tuuga wixiise ma laygu imaan karoo la soo qabta haddaba oday walbau celsho sheekh muumin urabtaan inta ka tagtaad buq ka soo qaadi jirtay aad dad ka soo day jirtay wallaahi aniga buuliburtadaan ka soogtayana yeelay shabaabne me <laughs> wallaahi inana yeelaynoo bilah lay keeni ma taliyaha qaybta silaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed farax kuushin ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayey arrimaha ku aadan dadka dhibaatooyinka amni darro ka geysta qeybo ka mid mida ah gobolka hiiraan iyo dadka isbaarada dhigta uu tilmaamay in sida shabaabka ay markaa ula dagaalamayaan dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir waxa uu markaa sheegay inay gabagabo marayaan qorshaha soomaaliya ay ugu biireyso suuqa ganacsiga ee bariga afrika oo uu tilmaamay inay dadaal ugu jirto xukuumaddu in soomaaliya ay qeyb ka noqoto taasi uu sheegay inay horumar ballaaran u noqon doonto dadka soomaaliyeed wuxuu tilmaamay in ganacsatada soomaaliyeed ay yihiin dad hal abuur leh oo markaa firfircoon kuna fiican marka la eego martisoorka iyo ka shaqeynta arrimaha ganacsiga sidaas ay tahaan haddii ay fursad u helaan in suuqa ay ka mid noqdaan ay aaminsan yihiin in waxsoo saarka dalkeenu uu qaniga ku yahay la geen doono qeybaha kamida ah dalalka afrika ee ururkan ganacsiga ku jira bariga afrika wuxuu tilmaamay in haatan rajo wanaagsan ay ka qabaan inay arrintaas soo gabagaboodo ayna markaa soomaaliya kamid noqoto ururada ama dalalka ku jira urur ganacsiyeedka bariga afrika runtii waxay soo gebagabooday si guul ah oo farxadle ayay ku soo gebagabowday marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynaynaa in wada wadahadallada eh, ku saabsan kubiiritaanka dalka soomaaliya uu ku biiraayo bulshada afrikada bari uu meel fiican maraayo insha allah guulna uu ku soo dhammaan doono waxaan rajaynaynaa negoshieeshinkan oo toban maalin soco doono in guul uu ku soo dhammaan doono soomaalina dhagaheeda ay maqli doonaan hadal wanaagsan runtii marka aan ku biirno bariga afrika bulshada bariga afrika wax weyn ayay noo taraysaa waxay noo saamixaysaa in ganacsigeenna meel kasta si xornimo leh aan ugu ganacsanno ganacsatada soomaaliyeed bulshada isdhex gasho socodka isu socodka iyo duulimaadyada iyo waxaasoo dhan ay fududaadaan ilaahay idinkii sidaasaan rajaynaynaa fishankeennu wuxuu yahay malaayiga laga keenayo muqdisho in lagu iibiyo meesha la yidhaahdo daarusalaam in lagu iibiyo meesha la yidhaahdo uganda kenya tanzaniya iyo waddamada bulshada afrika ay degaan oo dhan soomaalida waa dad aad u firfircoon ganacsiga ku fiican waa dad martigelinta iyo soo dhoweynta ku wanaagsan sidaas ayay xaflad ahayd Eh, xaflado kaloo waaweyn insha allahu tacaala ganacsatada soomaaliyeed ay ku soo dhoweynayaan ayaa lagu qaban doonaa nairobi sidoo kale ganacsiyada aan ku leenahay dalka nairobi kenya ayaa lagu soo samayn doonaa maxaa la kormeer oo lasoo tusi doono bulshada bariga afrika hawshaan waxay ku soo dhammaatay guul waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb gashay intii soo qabanqaabisay oo ugu horreeya walaalkay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda walaalkay agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka runtii way u dhabar adeegeen wakhti iyo juhdi ayay geliyeen waa mahadsan yihiin waxaan wada shaqaynayna waa qaranka soomaaliyeed waxaan leenahay soomaaliya ha guulaysato dalka iyo dadka soomaaliyeedna barwaaqe nolola rajaynayna wabilahi towfiiq agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu ahaa oo isagu markaa sheegaya inay heer gabagaba marayso qorshaha soomaaliya ay ku dooneysay inay kaga mid noqoto ururka ganacsiga ee bariga bulshada afrika oo muhiimad gaar ay siinayso xukuumaddu in soomaaliya qeyb ka noqoto dhowr jeerna sharar looga hadlayay arrimaha wasiirada xukuumaddu iyo ra-iisul wasaaruhuba kaga qeyb galeen ka mid a ah dalka tanzania dhinaca kalena madaxweynaha waddanka belarus alexander lukashenko ayaa sheegay inuu horey digniin ugu diray hogaamiyihii kooxaha al-fushaqeysayaasha wagnerka ninka loo yaqaano yevgeni brogoshin kaasi uu sheegay inuu kaga digay in markaa isaga iyo ku-xigeenkiisa dimitri utkin suurtagalnimada ah in ruushku qorsheynayo inuu ku dilo dil qorsheysan tan iyo markii ay kasoo horjeesteen xukunka valadimir putin bishii juun ee sanadkan master yevgeni brogoshin ayuu sheegay inuu u digay intii uu belarus ku sugnaa markii uu markaa isku dayay inuu afgembi ku sameeyo xukuumadda moscow uuna uga digay markaa in uu jirto khatar ku aadan inuu wajahi karo dhibaato kaga timaada hogaamiyaha ruushka valadimir putin oo la aaminsan yahay inuu yahay isagu hogaamiye mayl adag inta badanna aan dhaafin dadka ka hor yimaada xukunkiisa ama amarada isaga uu bixiyo lukashenko oo isagu qeyb ka ahaa xubnihii caawiyey hogaamiyihii kooxaha culushaqaystayaasha yevgeni rogoshin sidoo kalena soo qabanqaabiyey heshiiskii dhexmaray ruushka iyo yevgeni ay kaga baxeen dhulkii ay ka dagaalamayeen qeybo kamid ah dalka ruushka oo ay markaa isaga iyo ciidamo u wataba ay markaa gudaha u galeen belaruus sidoo kalena maangeliya la siiyey inkastoo uu mar dambe ka dhaga adeegay inuu belaruus ku sugnaado oo dib ugu noqday marka la eego hogaamiyaha kooxaha culushaqeystayaasha yevgeni brogoshin bishii juun ay ahayd markii xubnaha ku jira masaakiisa ugu sarsareysa marka la eego dagaalyahanada maleeshiyaadka calooshushaqeystayaasha ee loo yaqaano wegnerka kooxahaas oo iyagu bishaasi isku dayay inay ka hor xukunka vladimir putin iyadoo xilliga uu ku goodiyey inuu gebi ahaanba la wareegi doono moscow uuna afgembin doono xukuumadda alexander lukashenko madaxweynaha belaruus wuxuu sheegay in digniinta ugu adag ay u direen ay ahayd in ruushku isku dayi doono mar waliba inuu argoos samaysto taasina ay markaa uga digayeen inuu dib ugu noqdo ruushka hogaamiyaha kooxaha ushaqaystayaasha evgeni brogoshin balse arrintaa uu ka dhaga lukashenko ayaa waxa markaa ka hadlay geerida master mregwashin oo ku aadan in diyaarad burburtay qeybo kamid a ah wadanka ruushkan ku burburtay oo ku geeriyooday toddobaadkan lukashenko waxa uu aaminsan yahay in walaaca ugu badan uu qabe uu ahaa in mar uu ruushku qorsheyn doono khaarijin ku aadan in la dilo hogaamiyihii kooxaha alushaqeystayaasha ee yevgeni mregoshin taasoo ugu dambeyn dhacday waxaay dad badani aaminsan yihiin reer galbeedka iyo xubnaha kaleba in markaa ninka dilkiisa la qorsheeyay ou ahaa dil qorshaysan ee aanay jirin markaa diyaarad iyadu iska burburtay ama shil diyaaradeed uu ku dhintay yevgeni brogoshin lukashenko wuxuu sheegay in hogaamiyaha kooxaha urshaqeystayaasha iyo ku-xigeenkiisaba uu markaa u sheegay inay isaga sugnaadaan waddanka belaruus oo aanay dib ugu noqon marka la eego wadanka ruushka balse taa uu ka dhaga adeegay ugu dambeyn madax adeegiisana ay keentay markaa in haatan uu ku geeriyoodo waddanka ruushka hogaamiyaha ruushka valadimir putin ayaa la aaminsan yahay in isagu uu markaa yahay hogaamiyaasha ugu mayalka adag marka la eego dalalka caalamka aanan aqbalin laga hor yimaado go-aamadiisa inta badanna ku dheereeya sida ay reer galbeedku aaminsan yihiin dalalka argoosiga u badan ee uu geysto dad marka uu arkay inay iyaguba ka hor yimaadaan aragtidiisa iyo rabitaankiisa markana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhawaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afariyo labaatankii saac ee u dambeeyay la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba anigoo ah deeqa maxamuud maxamed cabdirashiid cabdirashiidow haddii aan ku horeyno dhinaca hadalheynta saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aada u qabsaday oo loo hadalhayay ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka waxa ay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen ee degmada qadiimiga ah ee ceelbuur ee gobolka galguduud halkaasoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay maamulayeen al-shabaab taliyaha ciidamada xooga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin ayaa xaqiijiyey qabashada degmada ceelbuur sidoo kale maalmaha soo socda waxaa la filayaa in magaalada ceelbuur ay gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan madaxda sare ee dowladda soomaaliya isla hadalhaynta saacadihii u dambeeyey waxaa kaloo baraha bulshada aada u qabsaday oo dadkan ay aada u hadalhaayeen kadib dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ayaa xoogaga s c c waxa ay kula wareegeen saldhigga goojacde oo ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan xoogaga s c ayaa waxa ay soo qabteen taliyaha ciidamada somalilan faysal cabdi botan sidoo kale saldhigan waxa uu ahaa kii ugu weynaa ee ciidamada somalilan ay ku lahaayeen aagga laascaanood ciidamada s c c ayaa soo bandhigay maxaabiis iyo gaadiid ay ka qabsadeen kuwa somalilan waayahay dhanka kale tan haddiinu eegnana deeqa ay baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa haystay in magaalada muqdisho ay ka dhici karayaan banaanbaxyo laakiin wargelin oo ay soo saareen taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaa lagu yidhi dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda iyo nawaaxigeeda waxaa lagu wargelinayaa sababo ammaan darteeda in aan la abaabuli karin la qaban karin banaanbaxyo aan loo marin habraaca saxan sida ku cad xeerka ee nabadgelyada guud ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska qaybta guud ee gobolka banaadir sidoo kaleet waxaa layidhi cidii ku kacda ama lagu helo iyada oo abaabulaysa waxaa laga qabanayaa tallaabo sharci waafaqsan ayaa lagu yidhi war soo baxay taliska qaybta guud ee gobolka banaadir sidoo kaleeto arintan waxay kusoo aadaysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyba baraha bulshada ay qabsadeen banaanbaxyo eh, lagu qabanayay magaalada muqdisho qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo ay markaasi diidanaayeen xariggii loo geystay jenaraal sheegow hadaleynta ayaan intaa kusoo gabagabeynanaa dhegeystayaal markaan dhanka dhankay qormooyinka ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay waa inaad ogaataa inta badan dadku ay dhaleeceeyaan kuwa haysta guusha iyo farxadda ay jeclaan lahaayeen inay lahaadaan haddii aadan aqoon u lahayn iyaga ha u ogolaan inay kuu qeexaan sidii ay iyaga kuu yaqaanaan qof walba waxa uu leeyahay dhibaatooyin xalli hal dhibaato waxa ay abuuri doontaa mid kale taasi waa nolosha hadafkuse waa inaad lahaato nolol aad ku xalin karto dhibaatooyinkaaga aadna ku faraxsan tahay inaad xaliso iskudayga in aad ka farxiso qof kasta waa luminta nolosha in laga agdhowaado dadka wanaagsan ee leh tamarta wanaagsan waa mudnaanta ugu fiican qoraaga qori qormadan waxa uu kusoo gabagabeeyey way adag tahay in hal bog laga rogo markii ay og tahay in qofna uusan ku jiri doonin cutubka xiga qormadan waxaan ka soo suuxigelnay qof baraha bulshada ku soo gala cabdiraxmaan viili ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankeyga eh, waxaa lagu bilaabay sidatan waxaa jira casharo badan oo laga faa'iiday buugga la awooda awoodda habfikirka togan waxaa ka mid ah buugan ereyada laga faa'iday ama waxyaabaha laga faa'iday waxaa kamid ah ereyada aamin naftaada tallaabada koowaad ee habfikirka togan ayaa ah inaad aaminto naftaada waad ku qasban tahay inaad aaminto inaad gaari karto ahdaaftaada wax dhibaa kuma jabna sida adag oo ay ahdaaftaasi adiga kuula muuqdaan mar weliba waxaa wanaagsan inaad aaminto naftaada sidoo kale waxaa leeyahay diiradda saar waxyaabaha wanaagsan markii aad xooga saaraysid waxyaabaha ugu wanaagsan naftaada waxay ka caawinaysaa inaad dunida u aragto meel aad maalin walba kala kulmi kartid waxyaabaha ugu wanaagsan dunida sidoo kaleet waxaa leeyahay u fikir si togan markii aad u fikirayso si togan ama si bositif ah soo jiidanaysaa khibradaha togan oo noloshaada ka buuxa mar walba waxaa wanaagsan inaad noloshaada aad hore u socoto maalin walba qaado wakhti aad naftaada aad siinayso mar walba tusi naftaada in meel wanaagsan ay gaari karto ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaana ku soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed guud ahaanna qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada deeqaya cabdirashiida idinla socodsiinaya isma dhaaf weli barnaamijyo kala degeysanaysaan markan dalka gabon haddii aynu eegnana dadka reer gabon ayaa isku diyaarinaya inay u dareeraan goobaha codbixinta iyadoo la furay sanaadiiqda codbixinta doorashada guud ee wadanka waxaa la sheegayaa in xubnaha mucaaridku ay rajeynayaan inay markaa dhaafiyaan xukunka cali bongo oo isagu muddo badan ama saddex teeram doonaya markaa inuu hogaamiyo wadankaasi gabon iyadoo markaa xubnaha mucaaradkuna ay isku raaceen inay awooddooda isugu geeyaan in la dhaafiyo awoodda in markii saddexaad uu ku guuleysto cali bongo inuu markaa qoyskooda xukumaan oo wadankaasi gaboon iyadoo oo markaa lix iyo konton sano oo ay xukunka hayeen la filayo markaa inay markale ay ku fashilmaan hogaanka inkastoo ay qabaan rajo ku aadan in mar kale iyagu ay soo noqon karaan waxaa la furay guud ahaan sanaadiiqda codbixinta goobaha ay yaalaan wadanka gaboon dalkan dhaca bartamaha qaarada afrika iyada oo markaa doorashaduna ay ku tartamayaan sagaal iyo murashax oo ku jiro hogaamiyaha haatan xafiiska jooga cali bongo iyo ilaa siddeed kale oo ah xubno murashaxiina lix ka ah xisbiyada waxay awoodooda soo geeyeen hal meel si markaa aan codadka loo kala baahin oo marka loolan adag loo geliyo cali bongo si loo dhaafiyo xukunka oo wadankaasi gaboon waxaa la filayaa in doorashada ay markaa ay ka qayb galaan malaayiin kamid ah wadankaasi gaaboon dadkeeda iyadoo oo markaa ninkan oo muddo laba teerama soo shaqeeyay sidoo kalena muddo badan dalkan xukumayay lagu eedeynayo markaa inuu ku fashilmay hogaankii wadanka iyadoo oo laba milyan oo ruux oo dadka reer gaaboonana la sheegay inay ku noolyihiin fakri shaqala-aan baahsan wadanka ay ka jirto waxaa lagu dhaleeceynayaa qaabkii oo ay markaa dowladdu ula macaamishay dhallinyarada malaayiinta ee dalka ku nool oo ilaahay haatan aan ah cali bongo oo afar sano jira waxa uu doonayaa inuu markaa wax kabedel ku sameeyo xukunkiisa haddii uu dib ugu soo noqdo xafiiska wuxuu ballan qaaday inuu shaqooyin badan u abuuri doono dhalinyarada sidoo kalena wadankan deymaha la daaladhacayana uu isku dayi doono markaa inuu wax ka qabto arrimaha dhaqaale xumada sidoo kalena mashaariic fara badan laga fuliyo wadanka lana fududeeyo waxbarashada wadanka dadka aan lacagta haysan ay si bilaasha ah wax ku bartaan eh, waxa uu ninkan doonayaa inuu mar kale oo saddexaad ku guuleysto xafiiska kadib guushii ee uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday wadankaasi gaaboon xubnaha mucaaridkuse waxay eh, quudaraynayaan inay dhaafiyaan awooda cali bongo madaxweynaha dalkaasi gaaboon iyagoo oo markaa doonaya in markaasi ay mar uun la wareegaan marka la eego ama dhaafiyaan xukunka master bongo oo ay loolanka doorashada kaga adkaadaan doorashooyinka marka ka dhacay wadankaasi dhinaca kalena ruushku waxa ay sheegeen inay qabteen xubin ka mid ah xubnaha midigta fog ee iyagu lagu eedeynay inay aada ula shaqeynayeen marka la eego xubnaha markaa yukrainiyiinta waxaa la sheegay in sidoo kale qeyb ka ahaayeen xubnaha la shaqeynayay ciidamada caruushashaqeystayaasha ee iyagu mar kasoo horjeestay awaamirta hogaamiyaha ruushka valadimir putin ninkan u dhashay dalka finland waxaa lagu xiray oo lagu qabtay markaa sida la aaminsan yahay qeybo kamida ah wadankaasi rushia waxaa ninkan la sheegay in gacanta lagu dhigay ayna baarayaan marka la eego xubnaha ciidamada amniga ee wadankaasi ruushka magaciisa waxaa lagu sheegay van petrofroski waxaana markaa la sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan laamaha amnigu ee wadankaasi rushia waxaa la rajeynayaa marka la eego in isagu sidoo kale lagu eedeynayo inuu qeyb ka ahaa uuna ku lug leeyahay waxyaabo ka dhana beena laga faafiyey iyo brobagand laga faafiyey wadanka ruushka dhinkan oo isagu qoraana ah kana shaqeeya marka la eego arrimaha bini-aadamnimada weli barnamij kala degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka waad adegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay inkastoo nin geesiya ragu geed adeeg yahay dangarabka lala qabaan guri oodi maayewar dagaalka khawaariijta soomaali iyo ajanabiba madaxweynaha waa ku garab taagan yihiin warwal mooshiidin wejiga lamaad ee dagaaga lafta garan buruntiinnagadii ma soo fiiriye aryadhaha waxgadgadi waxa kula gadoomeenaa la yiriye intay salaadu iska qabalaadahay ar abdulow lambisdoofadee lankisidii fadawna kankala ma fadaw waxaan ka maqli jiray shabaabyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye wax kaloo la sheegaaba waa sheekabaralay warba wadikada ganacsi ku heli war xarumo badan oo ganacsiyo boosaasa ku yaal eh. waxay u xihan yihiinaa la yidhaha mar daacishka soo baxay dekada garacab miyaa rabtiin maynleey ulaasantaa sabaka filina warimadayou deni doolsha kaagama bahna abaalaaw abaalaawe meega daniya fadaan daniya fadaanuu nala hayni waar walaweynay madaxweyne deni hadda ka horyaday jig ku tahay eh. madaxweyne xasan shiikh iyo wasaare xamsaa hadlay eh. kadib taageero badan buu helay waa doorashooyinka degmooyinka qabtay garowena waa tuu dagaal ka riday dastuurkana waa kuu furto sidaan doona halayga dhigo waa tuu yidhi dee markana iyadoo xaaladu jiq ay ku tahay waa kaanti kaantidhowrihii hadlay dee iminka dadkii oo dhan baa taageeray dee markaa wallaweyna idinkaa la shaqaynaya soo maaha wow dalka guushiisu waa dani daalimaayo wuu badeli miyaadan maqal ahey dalaalow hidintisaablaanga dhagaagee leeri dani doorashadii hore isagoo xaqulila dhaafsiiye bow goortanyaa ku haysta war bashiiroo miyaadan maqal eh. nin keligii garamay eh. iyo nin dhulka gamay midna eh. ma gefo war mayn haysatolamba kutubjayna amna amaanka taaleeleeray war wallaweynay waxaan maqli jiray gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa warwaaqlo waxaad ka tagtay godob ruuxi laga galay gucashada madaayi ki galayna maba oga gashigu amaahde warba wayaa garamahaya war hadda shirkii gaalkacyo ma baaqday kuli xaal waxaa la yidhi eh. ninkaad wax la leedahaa wanaag laga raadiyaa lamadii dhalasho wadaagdo dhahal wadaagdana waleri war kale maanay hantidhowraha guud markuu leeyahay xeryihii ciidamada lagu dhisay dekeda garacad eh. maxaa ku jaban dan guud baa lagu qabtaye eh. midda kale miyaanu ogayn in madaxtooyada galmudug ay xeradii ciidamada tahay hantidhowraha markuu hadhowaada in laamugon gaalkaayiha maran dhahoy halfujoyli amaray war madaxtooyada somalilanba soo sii moorgan deganaan jiray ubaweynaama hanti qaranba war bashiirow madaxtooyada buntlandba xero mala talibay salka ku haysaa ambaa kulamid baanahaye aamu miyaa ka dhacday war meelo kale ku waramaasana tarbuunkii dhomaay oo jaalowsiyaadninka dohwajari dada degan war herihii ciidamada jidka warshadaha ku teersanaaba shacabaa degan aryaadaha xere soomaali degtiiska le here caasimada beesha lixaad ee xalan degan wow haddii cadaalad jidho hadda andiloonaha laga rabaa inuu soo sheego war kalemaanay war mahaysaana weligiinna soomaaliyaad ku meeraysataane hogaamiyihii calowshadu shaqaystayaalka ruushka wignar warmagooja cadday soo galeen war higler amandheer mabagtiine warbowa wigner aryaadhaha anigu ingiriiska waa aqaanaa figtanna minaad baqashiin waa dhibana warwarkan ha ku soo boodininee cuntakariyihii hore buutin calowshadu shaqaystayaalkana kadib madaxda u noqday ayaan dhoweydna yidhi ruushka dhan ayaan afgembinayaa warwarkan waa kaawan yahe diyaarad qaas oo asagu lahaa isagoo wata ayay hal mara dhulka ku soo dhacdaa la yidhi sagaal qof oo la socotana waa la dhimataa la yidhi haddama buutina gantaal ku dhuftay ma reer ku dhuftay waa laysku hayaa hadda odagaasna inay goosataa la sheegayaa rakaabka caadiga ah baa gantaa lagu dhifta waaba samid ciidan sida war ninkaa calooshiyuu shaqaysta ee finisheef la dhahaayey isagiiyo kooxdiisu afrika dhibaato fara badan bay ka wadeen baa la yidhi waana budcad qowlaysataay oo waxay rabaan sameeya ruushkuna meel walbuu qas ka kicin raba uu diraa baa la yidhi xasuuqyo fara badanna way geysteen baa la yidhi ninkan hadda ka hor isagoo qori wata cod laga duubayna wuxuu yidhi afrika reer galbeedka iyo xagjirkaba waan ka xoraynayaa marka afrika wuxuu u maleeyaanu malaynayaa gobol ruushka ka mida war usoo gorigow haddiiba lahaduubaay alqaa'ida ama ku tirsinay aryaadhaha nin weynoo calooshiisa kaliya u shaqaysta xaal lagala waramaa hor alla duur ismoodow heedhe cayayaan ragiyow heedhe cashar iyo tusaalaan idinkaaga baahnayn jari war walla weynay garan madaxweynaha somalilan musabixi isaguba ruushku wax ku soo bartay warba wadani dimuqraadiyaddu soo bartay ruushna wax xiriira lama leh war bashiira xukun jeclida xaggee ku soo bartay bow taas waa astaamaha afrikaanka dhabtaa lagu garto war kalemaane war ma haysaane tigtok haddaad isticmaal ogaashaan wasiirka isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ku dhawaaqa naw war maxaanu ka sheegnaa wow kaasi kii madaxa furoon jiray miyuu ahaa war wasiir madaxa nafuroon mar soo gabiyey wow maxamsu ku dayday iribtiisdanbanfiirin agilme ulhayey mabafadaano erey aryaadhaha ra'iisul wasaare xamsa waxa uu yidhi waa dhintay waa baxsaday war dad falan baatiino waxba laydinma sheegi kare wasiirka isgaarsiinta iyo dhallinyarada tigtog way isbarteen waxayna dhaheen haddaan horay kuu baran weyne haddaan ku barannay aan kala gar qaadanno filinay ka sameeyeenna waxay dhaheen fayskaaga xitaa baan haynaa hadda xubno baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka tirsanna tillaabadii wasiirka way ka soo horjeesteen madaxweynaha iyo raysul wasaarahana xaniga soo gaartay waxay sheegaysaa inay dhaheen sharci ha loo maro wixii la xirayo hal qof go'aan iskama qaadan karee hadda sida ii muuqato waxaa iska cad wani kisbeed isagu ka hadal ma laho waa xidhan yahay telegramna taageerayaashiisu ma badna laakiin tigtok taageerayaal buu helo in la dhaafi doonay weegta war sargaalkii wana kisbeedku wareeriyo qoryaha badan gatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa shan sana ku xukuntay may hasaasiyad ma lahayne warbow qof kasta wuxuu raba joojinahayo hadda kale maana waxaa la odhan doonaa xanta madaxda ma sheegi kardhaan war bashiir dheerow ma jidho iyo waa jidha waysku qaba jidheen iyo dheegi jari aryamadeeyow dheegi jira iyo ma jidho meel heesugu keeni war cabdullow anigu intaan garanahay way dhaaftay war oradoo hanugu buuqne qabo war kalamaan war ma haysaane maalin dhoweyd waxaa la qabtay gaari dumarka shabaab qabeen iyo miinooyinba ku raran yihiin ciidamadana waa talla keenay dumarkii waa loo naxariisto waxaa lagu xukumay laba sana inaanay muqdisho ka bixin guryahoodana iska joogaan booliiskana la socodsiiyaan markasta xaaladooda darawalkii gaariga wadayna waxaa lagu xukumay saddex sanoo layidhi waa xabsi ciidan sababtoa ah wuxuu soo qaaday iskama fiirin baa la yidhi warbow islaamuhu eh. odayaashii meeshay jiraaniin ma sheegeen war kuuya barrow ay ka soo baxeen haddaad tegi karto waar wallaweynay kuuya barrowna xaggay ku taal tukurag baalooshe war kalemaanay war ma haysiine eh. sanadkii la soo dhaafa kumanaan ciidanaha la soo tababaray eh. kuwii u dambeeyeyna raysal wasaaraha khamiistii tababar u soo xihay warbowa kugu dambeeyey adaya bilaal ma loo bixiyey war mardhow jilib ayadoo boorka kacaaya fiirsho waar ceelbuur miyaa laga soo jeestay ceelbuur ku yaalay dlalamaamani ceelbuur ku yaalay caynkiisa leeda wargaalgaalawal mooshiidii berdigii ku yiil iisha baydhabo intuu guniyo baar bahay aleemuhu ballaarteen bahar saaf laamoodye warmadeeyow laftirkaagaan aqoona heesku wuxuu ahaa ceelbuur allahayo kadhig beerta raaxada ceelbuur allahaayow balayada hareer mari war maxamed alawaadna waxaad ka tagtay hoogtii haddana sii ballaadhato bogsan weyday waalwalla weynay anigu waxaan soo xasuusanayaa beertii xurriyaday bara caafimaadiyo guli laysku baanta baxsanay hargeysaay kaa gudoonay baaqiwarwaaqlow haddaad daacad qabto maxaa ku saaray buurta gacanlibaax howaalmeel mayaali hungurijeiyo leeri buurta gacanlibaaxe ku talbaydka raaxada miyay qoryo la fuuleen ubow hadda ceelbulum loogu kala baxay war dadkiiay waxay leeyihiin ka soo baxa magaalada keligan cidlama joogi karnee aryaadhaha samigee cabdulla shabaabkaa raba dadka inay ku dhex dhuuntaan la yaabayna waxa uu yidhi dadkay horuu daafi jireen ciydaawa maanta ha kaa dalbeen dadkay horuu daafi jireen ciydaawo maanta ha kaa dalbeen xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad adeela socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo lahaa